ama waxaanoo hantiya baa lagaa qaadaya haddii qofkii ikhtiyaarkii laga qaado isagu waa ka baxaya waa saddex shardi saddexdaa shardibaa haddii alidmaayo ku baxaya marka shardiga labaad waxaa weeye an yakuuna daakiran waa inuu xusuusan yahay shardiga saddexaadna an yakuuna mukhtaaran waa inuu qofka kani haddii alidmaayo doortay masaladaas baxsiga afraad waxaa weeye waxa isweydiin le ninkiiba maanta laga hadlayaa bal gabadhii iyadu kafaara ma laga rabaa haddii ninkeedu u tago iyadoo xayd qabta warka intiisa badan ninku ku socday bal gabadhii iyadii ma laga rabaa kafaaro culimmada qaar baa waxay leeyihiin xanaabilada ha noqotaah waa laga rabaa kafaaro guud oo iyo gabadhi masaladaasi waa ku siman yihiin oo waxaa looga qiyaas qaadanayaa haddii ala idmaayo qofkii dumar ahaydee ninkeedii u tegay iyadoo rabadaan la joogo kafaaro guudka nebigu ninku bixi buu ku yidhi laakiin gabadhana waa kula jirtaa bay yidhaahdeen sheekhu ibnu cuthaymiin qudhiisa kitaabkiisa sharxulmumtic mujaladka koowaad saxaada afar boqol shan iyo toban saasuu qudhiisa tarjaxaya caleyh raxmat ullah waaye adalaaqu furiinkii baa ka mida waxyaalaha qofka dumara xaaraamta ka ah marka ay xaydka leedahay furiinkiibaa ka mid ah ee qofkii dumara iyadoo xaa'ido ah lama furi karo waayo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala suuratu talaaq aayadda u horaysa fatalliquuhunna liciddatihinna dumarkii ku fura ciddadooda markay ka horjeedaan ciddatihinna ay mustaqbilaatu ciddatihinna ciddadooda markay ka horjeedaan oo awala duhri baa loo jeedaaye duhriga bilowgiisa gabadhii ku fura duhrigaasoo aydan ugu tegin gabadhii cabdulaahi bni cumar markuu islaantiisii furayna oo aabbihii warkii ka war helay waa tii intuu cadhooday odaygii rasuulka u sheegay sal alla alay wali slm rasuulkuna cadhooday waxaa rasuulku yidhi murhu falyuraajichaa amar gabadha ha soo ceshado dabeeto ha haysto ilaa ay daahir noqoto markaa kadib ha xaydo kadibna maarata ha dahaaro qaadato markaa hadduu doono ha haysto hadduu doonana gabadhii ha sii daayo baa nebigu yiri salawatullahi wasalaamu calayh waxay culimmada isku khilaafaan dalaaqa ma dhacaya haddaba waa yahay waxaa la yidhi mar haddii layidhi waa xaaraam in la furo gabadhii oo xaa'ido ah haddii islaantii oo xaayida ninkii uu furaba dalaaqaasi ma dhacayaa mise ma dhacayo waa masalo khilaaf ku jiro laakiin waxaa warku u badan yahay markaad naska fiiriso in dalaaqaasi dhacayo waayo nebigu sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi cabdullaahi bni cumar cumar bnulkhadaab markii uu kasoo soo dacweeyey murhu falyuraajichaa amar ha soo ceshade eh haddaan waxba dhicin dalqadi haddaanay dhicin nebigu miyuu odhan lahaa soo ceshado jawaabtu waa may soo mahade marka halkaa waxaa laga fahmaya naskaasi amar kusii gabadhii ha soo ceshade eh in dalaaqii dhacay soo mahade marka naska markaad u fiirsato waxaad moodaa warka kalebaad ka baxdaba in dalaaqaasi u dhacaayo ayaad moodaa asalaatu salaadii baa ka mid a wixii gabadhii markay xaa'idada tahay xaaraamka ah oo salaadii waa ka xaaraan oo nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka imaam albukhaari iyo muslim iyo termedi nasai iyo abu daawuud ibna maajah iyo axmed iyo maalik intaba soo saareen ee daarami waatuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam gabadhii faatimata binta abi xubayshin wuxuu ku yidhi radia allahu canha idaa aqbalat alxayda fadaci salaa xaydku hadduu kuu yimaado salaadii ka tag baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asiyaamu soomkiibaa ka mida wixii xaaraamkaa ah, gabadhii xaa'idada ahayd waayo nebigu sal allahu aleyh wasalam xadiidka bukhaari muslim ee abu daawuud ibna maajah iyo axmed ay soo saareen waatuu rasuulku lahaa alaysat ixdaakunna idaa xaadat lam tasum walam tusalli qulna balaa miyaanay miyaanay ahayn midda idinka midkaahi hadday xaydo midaan soomin salaadna tukan baa nebigu yidhi alayhi salaatu wasalaam hablihii waa jawaabeenoo maxay yidhaahdeen balaa bay ku jawaabeen atawaafu awaafkiibaa xaaraam gabadhii xaa'idada ahayd waa ka xaaraam inay gabadhii xaa'idada ahayd marka ay xaydkii wadato inay tawaafto waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslim iyo termidi nasa <coughs> ee caaisha wuxuu ku yidhi caama xajat alwadaac markay xayday ifcalii maa yafcalu lxaaju hayra anlaa tatuufii bilbeyt caaishay xaajigu wuxuu samaynayaa samee laakiin beytka dawaafi maysid xataa tathuri ilaa aa daahir noqoto baa nebigu yihi alayh salaatu wasalaam shantaa haddaba qodob shantaa qodob gabadhii in ay xaa'idada ahayd xaaraam ay ka tahay waa mas'alo mujmac calayhi ah waa jimaacii waa talaaqii waa salaadii waa siyaamkii waa tawaafkii shantaasi culimmadu waa isku waafaqsan yihiin in haddii aan la idmaayo xaaraamay ka tahay gabadhii xaa'idada ahayd laakiin labada qodob ee shantaa ka dambeeya labada qodob ee ka dambeeya ayaa culimmadu isku khilaafeen haddii aa la idmaayo maaragtay iyadu maka xaaraam baa gabadhii xaa'idada mise xaaraamka ma aha qodobkan lixaad iyo qodobka toddobaad waa masale khilaafiya bayna ahlicilm laakiin shantaa hore sidaa ula soco iskumay khilaafin almukhu nagaanshihii lagu nagaanayay filmasjidi masaajid gudihii ayaa gabadhii xaa'idada ahayd xaaraamka ah masaajid inay ku nagaato jamhuur ahlulcilmi iyagu waxay leeyihiin waxaa xaaraamka ah gabadhii inay masaajid gudihii ku nagaato waayo nebigu sala allahu caleyh waalihi wasalam xadiidkii umu catiya ay warinaysay ee fi salaati alciid markuu ka hadlayay nebigu wuxuu yidhi wayactazilna alxuyadu lmusallaa kuwa xaydka qaba waxaa ka fogaadeen meesha musallahee lagu tukanayo riwaayad kale waxay tidhaahdaa wa amara alxuyada an yactazilna musalla almuslimiin dumarkii xaydka qabay rasuulku wuxuu amar ku siiyey inay meeshii lagu tukanayay ka fogaadaan haddaba jamhuurtu xadiidka markay tacliiqinayaan waxay leeyihiin haddii haddii ala idmaayo meeshii musallaha ciidda lagu tukanayay xukunkaa la siiyey falmasjidu min baabi wlaa masaajidka ka awlasan soomahade marka masallihii sanadka mar laysugu tegaayey haddii sidaa la yidhi masaajidka kan habeen iyo maalin shan waqti ilaahay lagu caabudayo looba kala baxaynin isagaa ka awlaysan soo maaha oo nasku marka laba siyoodba waa usoo geli karaa waa marka koowaad ee xagga qiyaasil awlaa qiyaasul awlaa wax la yidhahdo usuulka lagu bartaa jiro waxa weeyaan isagaa awlaysan oo mudan in laga sii ilaaliyo gabadhii xaydka ahayd talabaadna waxaa weeye dee nebigaaba amar ku siiyey oo muslimiintu meeshay ku tukanayaan ha ka fogaadan dumarka xayd kale baa la yidhi marka dee muslimiintu meeshay ku tukanayaan masalihii iyo masaajidkii labaduba waa soo wadagelayaan waa soo wadagelayaan sidoo kale xaydkii xitaa waxay uga qiyaas qaateen qofkii jinaabada qabay oo qofkii jinaabada qabay suuratuaayadda saddex iyo afartanaad ilaahay wuxuu yidhi walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa taqtasiluu saasuu yihi alla subxana wa tacaala xadiidkii wuxuu ahaa xadiis daciifa waxaa jira abu daawuud iyo bayhaqi ay soo saareen iyo ibn maaja laakiin sheikhulalbani fi lirwa uu ku daciifinayo qraqamkiisu yahay ayaa jiro laa uxilu lmasjida lijunubin walaa xaa'id anigu u xalaalayn maayo masaajid inay dhex fadhiistaan mid janaabo qaba iyo gabarh xayd qabta xadiikaas sanadkiisu waa daciif waxba xukun ka ratibi maayo laakiin ragga culimada ah ama saxaabadii xilligoodii ku siman ama haddii aan la idmaayo madaahibtaba ku salaysan ee masaladaa qaba in gabadhii xaa'idada ahayd masaajid gudihii inay ku nagaato masaladaa waxaa qaba horta haddii aan la idmaayo afarta madhabood imaamu maalik imaamu shaafici imaam abu xaniifa imaamu axmed ibnu xambal afartaasi waxay qabaan inay xaaraam ka tahay gabadhii xaa'idada ahayd masjid gudihii inay ku nagaato raggii saxaabada ahaa waxaa iyaguna qabay cabdulaahi bni cabbaas iyo cabdulaahi bni mascuud iyaguna waa qabeen raggii taabiciinta ahaa iyo atbaacu taabiciin rag badan baa qabay saciid ibnu almusayib alxasan albasri saciid ibnu jubayr camar ibnu diinaar sufyaan athawri raggaas o dhan waa qabeen raggaas oo dhan waxay qabeen in masalada ay sidaa tahay marka sidaa awgeed baa a'imatul arbacana warkaas iyaguna qabaan waxaa khilaafay masalada qolada la yidhaahdo daahiriya oo abu daawuuda daahiri uu sheekha u yahay ayaa iyagu khilaafay oo waxay yidhaahdeen laa yajuusu lilxaa'idi almukhu fi lmasjidi gabadha xaa'idada ah masaajidka inay ku nagaato uma bannaana oo xadiid bay kolay daliishadeen oo maaragtay gabadh qolyihii carbeed qolo ka mida haddii alla idmaayo ay lahaayeen oo ay markaa xoreeyeen gabadhaasoo masaajidka nebiga sal allahu aleyh wasalam buul yar uga dhisnaan jiray xadiidkaasoo ee bukhaari uu soo saaray baa jira marka waxay leeyihiin haddii gabadhaasi masaajidka guri uga dhisnaa dee waxaa dhici karta meesha in gabadhaasi gurigi kalena aanay lahayn oo ay ku hoyan jirtay dee waa xaydaysaa sidaa awgeedna nebigu kama nahyin sal alla alay waali wasalam laakiin warkaasi waa waa iswareerin laakiin sidaa saxa ahi waxa weeyaan in ay maaragtay qowlkaasa raajixa wey masu lmusxafi musxafka taabashadiisii ayaa ka mid a wixii xaa'idadii xaaraamta ka ahaa waan hore horeyna usoo sheegna waxaan nidhi waa masale khilaafiya iyaduna oo culimada isku khilaafeen weeyaan masalu musxafka in gabadhii xaaraamay ka tahay oo waxaa loo daliishaday xadiid saxiix ah marka duruqdiisa laysu geegeeyo oo ahram uu warinayo iyo daara qudniya maalik irwaal alkhaliilka sheikhulalbani uu kusoo saaray oo raqamkiisu u yahay ayaa waxa uu leeyahy rasuulku laa yamasu lqur'aanu ilaa aahir qur-aanka ma taabto ama yaanu taaban qof daahira mooyaane waana qowl jamhuuru la'imma jamhuurul a'imma sidaasay qabaan haddii aan la idmaayo addaabidu thaalidu daabidka saddexaad yubaaxu waxaa loo banneeyaa waa gabadhii xaydka qabtaa laga wadaa warkeedii baa la hayaaye bacda inqitaaci alxaydi xaydku markuu ka go-o kadib waxaa gabadhii u bannaan iyo wa qabla aliqtisaali intaanay maydhan ka hor halaaata ashyaa'in saddex shay baa u bannaan gabadhii waxaynu ka soo hadalnay iyadoo xaa'ido ah oo macduur ah markii xaydkii uu ka go'ay waxa weeyaan nebigu sal allahu alay waali wasalam xaasaskiisii caaisha oo kale hablihii ansaareed intay u yimaadaan le caalimad bay ahayde ayay waxay tusi jireen maalmaha u dambeeya maryahay sitaan markaasi caaisha waxay odhan jirtay may xataa tarayna alqascata albaydaa ilaa aada aragtaan wax axala cadcadow yimaada xaydkaasi ma go'in hadday kuwaasi soo hor yeeshaan xaydkii waa go-ay bay odhan jirtay marka haddii gabadha xaydka ka go'o welina aanay maydhan saddex shay baa u bannaan kow asiyaamu soomkiibaa u bannaan oo gabadhii hadduu xayd ka go-o way soomi kartaa waayo qofkii junubka ahaaba hadday qofkii janaabada qabay hadduu isagoo janaabo qaba iska seexdo oo fajarku u dilaaco soomkiisii waxba yeeli maayo gabadhiina waa la mid xaa'idada ahayd oo rasuulka alay sl xadiidkiisaba u daliilahoo kaana sala allahu alayhi wasalama yusbixu junuban min jimaacin wahuwa saa'im xadiidka uu wariyay bukhaari iyo muslim abi daawud iyo tirmidi rasuulku sal allahu alay wasalam waagaa u beryi jiray isagoo janaaba jimaac xaggeed ka ahaatay qaba oo sooman weeyaan markaa dee dahaaradu shardi shuruudda sixada soomkaa ka mid maaha weeye sidaa awgeedna dahaaradu shardi shuruudda sixada soomka xaa'idada ka mid maaha iyaduna saas weeyaan aalaaqu furiinkiibaa isaguna u bannaan oo ninku islaantiisii waa furi karaa marka uu furiin la damco iyadoo markaa xaydkii uu ka go'ay welise aanay maydhan iyadana waa furi karaa waay mar hadduu dhiiggii go'ay waxaa mamnuuc u ahaa dalaaqu fii xaalati alxaydi gabadha inuu furo waxaana loo diidayaa muddadu inay ku dheeraato muddada inay ku dheeraato baa sharcigu diidayaa waayo nebigu sal lla alay wasalam waa tii aynu soo marnay xadiidkii cabdullahi bni cumar xadiiska cumar bn khaaab amar ha soo ceshado gabadha dabeetana marka iyadoo daahira ama uur leh ha fura baa nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh masaladaa marka soomaalidu jahli baa kaga jira meelo ka mid ah waxaa dhici karta ninku gabadhoo xayda inuu furo waxaa la yaab leh bilcakiska soomaalida maskaxdooda ku jira haaliban gabadhii iyadoo xayda in la furana wax caadiya u yaqaanaan iyadoo uur leh in la furana shay xaaraama u yaqaanaan shacabku waa masalo dadka in laga baraarujiya aada u fiican oo ninku inuu gabadhii oo uurleh uu furo shay xaaraam inay tahay buu u malaynayaa laakiin waa shay bannaan bilcakis weeye marka shayga xaaraamtana wuxuu u sax inay tahay inuu yahay shaygii bannaanaana wuxuu u malaynayaa inuu khalad yahay buu u malaynayaa wax kalena maaha waa jahliga jira un weeyaan qodobka saddexaad almukhu fi masjidi masaajid gudihii ku nagaanshihii weeye biwuduu'in weyse qofkii isagoo qaba uu ku nagaado masalada marka nascad iyadu kuma iman laakiin qiyaas qiyaasan cala aljunub wey kii janaabada qabay ayaa looga qiyaas qaadanayaa oo cacaa ibna yasaar wuxuu leeyahay xadiidka asarta uu imaamu alqurtubi uu tafsiirkiisa ku warinayo mujalladka shanaad boqol iyo sideed ibnu kasiir qudhiisa kitaabka tafsiir ku keenayaa mujalada koowaad shan boqol iyo labo oo weli ibnu kaiir wuxuu leeyahy waa saxiixun calaa shardi muslim ayaa cataa bni yasaar wuxuu leeyahy kaana rijaalun min asxaabi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam tusiibuhum ljinaaba saxaabadii rasuulka qaar ka mid ah janaabadu ku asiibi jirtay fayatawada'uuna waya'tuuna almasjid intay weysaystaan bay masaajidka iman jireen fayataxadauuna fiihi markaasay ku sheekaysan jireen way ku sheekaysan jireen markaa masaladaas iyadu waa saasoo ahartaa saxaabada ka sugnaatay ayaa la hayaa iyadu laakiin saddexda madhabood imaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo imaam abu xaniifa saddexdoo ma ogola iyagu malaha waxaa dhici karta afartan baan gaadhin baa laga yaabaa laakiin iyagu maba ogola oo waxay leeyihiin loogama qiyaas qaadan karo kii junubka ahaa waayo kan junubka ah wax isaga ka dareeraya oo ka soconayaan jirin laakiin qofka kan hadduu fadhiisto waxaa laga yaabaa in talwiif iyo wasakh oo masjidkii ay wax ku ba'aan marka loogama qiyaas qaadan karo lakiin imaamu axmed ibnu xambal isagu khilaafan lila'immati halaaa a'immada saddexdaa ah isagoo khilaafaya masaladaa isagu waa baneeyey oo weli hadalladiisii waxaa ka mid ah mataa tawada'a aljunubu jaaza lahu lmukhu fi lmasjid mataa tawada'a aljunubu haddii kii janaabada qabi u weysaysto waa bannaantay masaajidka gudiis inu fadhiisto kii xaa'id xaydada tii ahaydna iyaduna waa la mid laakiin masaladaasi kolley axmed baa caynkaa qabaa saddexda kale madhaboodsaya waa diidan yihiin waxaa isweydiinla lafteeda oo muhiim ah in la ishaaro bilmunaasaba da'da ugu yar ee qofka dumara xaydku ku dhici karo waa da'dee da'da ugu badan ee qofka dumara haddii ala idmaayo dhiiggii u gaari karana waa da'dee sida raajixa ah waxaynu ognahay wax xad ah inaanu sharcigu u goynin gabadha eh, xilliga ugu yare ay xaydku geli karto sagaal jir iyo toddoba jir iyo wuxunbaa la sheegay laakiin wax nas cad ku go-an ma jiro oo aan laga daba oran karaynin tii ya ya'sada ahaydee dhiigga ka quusatayna xilligee baa ugu dambeeya waxaa la yidhahdaa maalan hadallada jira waxaa ka mid a dhowrka ah toddoba jir baa gabadhu dhiigga ku dhici karaa sagaal jir baa gabadha dhiigga da-da ugu yar ku dhici karaa konton jir baa dhiigu kaga go'aa lixdan jir baa dhiiggu kaga go'aa hadalladaasba waa la sheegaa sababtuna waxa weeyaan nas go-aanoo qaaica ayaan jirin nas qaaica ayaan jirin si fiican buu masalada ibnu taymiya kitaabkiisa fataawaha ah haddii alle idmaa uga hadlay aad runtii uga hadlay marka waxada oo go-ani ma jiro ictimaadka arrintaa la ictimaadayo waxaa loo celinayaa curfiga curfigaa loo celinayaa waxaa dhici karta islaan konton jirta inay xaydka hesho mid lixdan jirta inay xaydka hesho waa dhici kartaa mid afartan aan gaarin inuu ka go-o xaydkiina waa dhici kartaa marka curfiga unbaa masaladaa loo celinaya iyaduna waxay kaloo culimmadu isweydiiyaan muddada ugu yar ee xaydku uu leeyahay waa maxay muddada ugu badan oo xaydku uu leeyahayna iyaduna waa maxay taasi tii hore meelo badan ka shabahdaayo wax xad ah oo sharcigu u xadeeyey ah, oo xaydka muddada ugu yari ma jiro oo go-an madaahiibtu eh, madhabba meel wax ku tilmaamay ibnu taymiya saasuu isagu tilmaamay oo wuxuu leeyahay inahu sawaabu inaanu xad lahayn baa sawaab ah wakadalika laa xadda liakarihi badnaanshihiisuna xad ma laha lianna anabiya sala allahu alayhi wasalama lam yuxidda xaddan wax xad a nabigu uma jeexin mucayanan fi lxaydi famataa kaana damu baaqiyan faina almar'ata calaa xaaliha xataa tathur fataawihiisa ayuu sidaa ku leeyahay maarata ibnu cuthaymiinkt maxaan odhan lahaa ibnu cuthaymiin fataawihiisa eh, sidoo kale sheikhulislaam ibnu taymiya fataawihiisa safxada afartan iyo shanaad saasuu ku leeyahy kitabka la yhahdo ikhtiyaaraat sheikh lislaam fataawa shekh islam ikhtiyaaraadkiisa kitaab la yidhahdo ikhtiyaaraat sheikh lislaam weeyaano safxada afartan iyo shan ibnu cuthaymiin qudhiisa risaaladan uu leeyahy la yihahdo situuna su can axkaami alxaydi lixdan su-aalood oo xaydkay waxa uu kaga hadlo uu leeyahy aada muhiim jiddan u gabdhuhu inay helaan risaaladaasna halkaasuu kaga hadlay ibnu cuthaymiin saasuu isagu qabaa waana sida raajixaad moodaa waxay kaloo culimmadu isweydiiyaan muxuu yahay xukunka gabadhii xaydka ahayd xukunkeedu muxuu noqonayaa qur-aankii ma akhrinaysay iyadoo aan musxafka taabanaynin halkaa intay musxafkii dhigto qori yarna ay qaadato ama qalin ay qaadato oo marba ay safxad ku rogto oy akhriso xukunkeedu muxuu noqonayaa waa masale khilaafi ah qofka dumara oo xaydada xaa'idada ah inay qur-aan akhriso iyadoo aan kitaabkii gacanta saaraynin waa maxallu khilaafin bayna ahli lcilm ahlucilmigu way isku khilaafsan yihiin aqwaasha ahlucilmiga ay isku khilaafeen waa haddaynu ururino wakhtigoo kooban awgii aqrabu laqwaali lisawaab aqwaashaasi kuwa sawaabka u dhow waa in la yidhaahdo waa karaaho arrintaas sidaa waxaa qaba raggii saxaabada ahaa cumar bnu alkhadaab cali bni abi aalib saasay qabaan raggii taabiciinta ahaa ibraahim annakhaci alxasanu albasri raggii xigay azuhri imaam zuhri qataada radia allahu canhum saas iyagu qabaan raggaa culimada oo dhanba xaggii nifaaska iyaguna xeedkaynu ka hadlayna maanta nifaaska marka loo yimaado dhiiggii nifaaska ahaa ee ama dhiiggii dhalmada la odhan jiray dhiig walba culimmadu waxay isweydiiyaan hal kullu damin wa kullu wadcin yakunu nifaasan dhiig walboo gabadhii ka yimaada caloosheeda wax ku ogayd dhiig walboo ka yimaada ama wax walba oo ka soo dhacaa ma'umul baa laga soo qaadayaa inay noqotay oo dhiiggeedaa ka yimidna hadday calooshoodii wax ku ogeyd iyo riximkeedii ma waxaa la odhanayaa umul bay noqonaysaa waxay leeyihin culimmadu haddii gabadhu iyadoo riximkeeda ilma ku ogeyd oo waxbaa riximka aad ku sidaa markaa yaqiin u haysatay ama wax ku ogeydba haddii gabadhu qidcata laxmin cad hiliba uu ka soo dhaco oo markaa aan wax khilqa ah iyo abuur ah aanu cadkaa ka muuqan dhiiggaa ka yimi iyo cadkaasi damu fasaadin baa la dhahaa salaad iyo soon iyo waxba ka celin maayo salaad walbana way iska weysaysanaysaa xukmu taahiraat bay gabadhaasu leedahay haddiise laakiin gabadhii ay wax ka soo dhacaan ama ay wax dhasho insaan muuqaalkii wax ku leh nifaas inay gabadhaasi ku jirtaa loo ictibaarinayaa waxaa xukunkeedana waa axkaamu nufasaa baa lagu socodsiinaya waxay culimmadu isweydiiyaan muddada ugu yar dhiigga dhalmada waa imisa muddada ugu badanna waa imisa waxaa jawaabtu noqonaysaa sida raajixa ah aqaliyadiisu wax xad ama laha waxayse isku khilaafeen muddadiisa ugu fog nifaasku waa intee qaarkood waxay leeyihiin afartan maalmood waana sida mashhuurka ah madhab imaamu axmed qaar waxay leeyihiin waa lixdan maalmood laakiin waxaa raajix ah naska marka la eego xaggiisa afartan maalmood baa raajix ah waayo xadiidka umu salama ee saxiixa ahaa ee xasanka ahaa oo xasanka ah baan dhihi lahaa ee termedi abu daawuud iyo axmed ibna maajah iyo daarimi ay soo saareen sheikhulalbani fii saxiixi sunan ibni maajah uu kusoo saaray raqamkiisu waa shan boqol iyo soddon ayaa waxaa umusalama ay leedahay kaanat innufasaa'u tajlisu calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayhi waaalih wasalama arbaciina yowman dumarkii nufasada ahaa waxay ahaayeen kuwa fadhiista oo yacni cibaadaadkii ka fadhiista afartan maalmood marka waxaa warka lagu ururin karaa gabadhu hadday aragto duhri hadday aragto oo wixii ka soconaya ay ka go-aan afartan cisho intaanay gaadhin way maydhanaysaa way dahaaro qaadanaysaa haddii demkaas iska sii socdo iyo waxaa gabadha ka imana iska sii socdaan afartan cisho wixii ka dambeeya way maydhanaysaa haddii aan la dabeetana wixii meesha dee ka soo baxa istixaadai waxaasa loo tixgelinaya waxay culimmadu isweydiiyaan xukunka nifaasku iyo xukunka xaydku ma isku midba xukunka nifaasku iyo xukunka xaydku waa masale muhiim ah xukunka xaydku iyo xukunka nifaasku ma isku midbaa jawaabtu waxa weeyaan nifaasku xukunka xaydka oo kaluu leeyahay hal qodob mooyaane hal qodob mooyaane waa isaga mid axkaamta xaydka wixii ktii xaa'idada ahayd wixii ka xaaraam ahaa tii nufasada ahaydna waa ka xaaraan hal mid mooyaane middaasi waa maxay waa alaaqa alaaqii tii umusha ahayd waa la furi karaa soo maaha laakiin tii aan umusha ahay inay caadada qabtay miyaa la furi karaa dalaaqaasi haddii la furo waa dhacaya lakiin waa alaaq bidci ah oo sharci aan ahayn oo xaaraama weeye marka masaladaa keliyay ku kala duwan yihiin inta kale xukunku waa isaga mid waxay kaloo culimmadu isweydiiyaan innagoo rabna inaan dul marno masale kastoo xaydkai nifaaska khuseeya waxay culimmadu isweydiiyaan muxuu noqonayaa xukunkiisa ninkii qof dumara oo umula u taga haddii aan la idmaayo inta aanay afartan cisho gaadhin afartan cisho iyadoon gaadhin haddii ninku islaantiisa umulahayd u aado marka afartan cisho in ka yar hadday ku daahirsatoba hadduu aado muxuu noqonayaa waxa weeyaan waa arrintaasi asal waxaa u ah uun qofku inu dhiiggani go'o afartankaa cisho waa inta ugu badane afartan ka yar gabadhii haddii ay duhri ku aragto oo ay daahirsato shan iyo labaatan cisho soddon cisho dhowr iyo soddon cisho hadday gabadhi dhowr iyo toban cisho ay duhri aragto oo marka ay dahaaro qaadato afartankaasi laasim ma aha waa muddada ugu badanee jitami karta weeyaan ibnu cuthaymiin calayhi raxmatullah kitaabkii sharxulmumtica wuxuu leeyahy min almacluumi annahu yaxrumu an yujaamica arajulu zawjatah waxyaalaha la garanaya waxaa ka mid ah inay xaaraamtahy ninku inuu xaaskiisa u tago fii ahnaa'i nifaas markay umusha tahay waida nqataca qabla alarbaciina afartan cisho ka hor haddii xayd dhiiggii uu go'o jaaza lahu jimaacuhaa inuu u tago waa u bannaanta bilaa karaahatin karaaha la'aan idaa tadaharat lizawaali sababi taxriimi markay dahaaro qaadato waayo sababtii waxarrimaysaybaa meesha ka baxday sababkaasina waa nifaas ibnu cuaymiin saasuu leeyay aleyh raxmatullah waana sidaas raajixa ah kitaabkiisa asharxu lmumtic mujaladka koowaad safxada afar boqol afartan iyo sideed halkaa waxaa ku dhammaaday nifaaskii istixaadadii u kaale marka alistixaada farqiga udhexeeya muxuu yahay istixaadada iyo dhiigga istixaadada ah iyo dhiigga xaydka ah faariqa udhexeeya waa maxay afar qodob baa udhexeeya waxay ku kala duwan yihiin xagga midabka waxay ku kala duwan yihiin xagga jurmiga waxay ku kala duwan yihiin xagga urta waxay ku kala duwan yihiin xagga marka meel ay ku daataan ma fadhiisanaya dhiigga xaydkaahi mase ka nifaaska mxu istixaada mase ma fadhiisanayo ma xinjiroobayo ma xinjirooba mise ma xinjirooba dhiigga xaydka ah iyo dhiigga istixaabadu waxaan nidhi waxay ku kala duwan yihiin xagga midabka maalan dhiigga xaydka ah midabkiisu waa damun aswad waa dhiig madow dhiigga xaydka ah laakiin dhiigga istaxaadada waa maxay waa damun axmar waa dhiig cas dhiig casoo meel dhaawac gaaray dhiigga ka yimaada oo kale ay weeyaan dhiigga istixaadada laakiin dhiigga xaydku isagu waa maxay waa damun aswad xagga way ku kala duwan yihiin jurmiga yani waa kala waa kala adag yihiin xagga eh, iyagoo wax dareera ah labaduba ay yihiin ayaa haddana dareeranimadooda kala adag damu lxaydi damun sakhiim waa dhiig hakiin ah waa dhiig culus oo rib ah dhiig rib oo adag weeye laakiin damu listixaadati damu raqiiq dhiigga istixaadadu waa dhiig jilicsan oo dhiig rib ahoo fadhiyo adag maaha waxay ku kala duwan yihiin xagga urta damu lxaydi muntinu riix dhiigga xaydku waa wax qarmuun oo qofku farihiisa iyo maradiisa iyo ka uraya haddaan si fiican isaga maydhin laakiin dhiigga istixaadada laa raa'ixata lahu muntinna ur qarmuun isagu ma laha qodobka shanaad ee u dambeeya dhiigga xaydku waxaa la yidhaahdaa damulxayd yatajamad dhiigga xaydku waa xinjiroobaa laakiin damkan haddii aan la idmaayo istixaadadu laa yatajamad ma xinjirooba isagu dhiigga xaydku waxaan odhan lahaa dhiigga xayd dhiigga xaydku ma xinjiroobo laakiin dhiigga istixaadadu waa xinjiroobaa dhiigga xaydka isagu xinjiro ma laha laakiin dhiigga istixaadadu isagu xinjiro fafadhiya ayuu noqonayaa isaguna waa faariqa udhexeeya haddii aa la idmaayo istixaada iyo muxuu ahaa alxayd faariqa udhexeeya waxay culimmadu isweydiiyaan istixaadadu ama gabadhii dhiig shubanku ku dhacay ama dhabarfuranku ku dhacay imisu u qaybsamayaa ilaa saddex qodob buu u qaybsamaa ama saddex qaybood bay u kala baxaan dhubadhabar furanka dadka uu ku dhaco waxaana inta badan rasuulku tilmaamay inuu ka yimaado dumarka markay suuliyada gelayaan adkaarta aan akhrisan oo bisinkiina aan qaban adkaartiina akhrisan waxaa dhacaysa in shayaanku uu gabadhii riximka xidid hoostiisa mara uu gabadhii ka laado riximkaasi go-o oo markaa dhiiggaasi joogsan waayo saasaa nebigu ku sheegay salawaatu wasalaamu calayhi waa cadow shayaanku markaa saddex qaybood bay u qaybsamaan dumarka istixaadada ay ku dhacdo ama dhiigga dhabar furanka ay ku dhaco gabadha u horaysa waxaa la yidhaahdaa almuctaadah almuctaada waa qof dumara oo muctaada ah muctaada waxaa la yidhaahdaa waa tii caadada tiqiinay caadadiiba iyadu garanaysaa oo inta aanu dhiiggan ku dhicin dhabar furanka ah ayay hore caada u heli jirtay markaasaa waxay garanaysaa maalan bisha bilowgeeda markay tahay ayay shan maalmood ama lix cisho bishaa dayaxa markay u dhalato ayay gabadhaasi tirsan jirtay caadadeedii tii saasoo kale iyadu ay ku dhacday oo marka iyadoo caynka ahayd dhiiggan dhabar furanka ah ama haddii alidmay gabadhaasi uu ku dhacay iyadu seebay yeelaysaa waxay yeelaysaa ile caadadii bay hore u tiqiinaye bil waliba wakhtigii xaydku ku dhici jiray markii ay joogto shan ama lix cisho sida qof xayd qabtaa ayay iska dhigaysaa oo wixii qofkii xaydada aan u bannaanayn bay ka fogaanaysaa intaa marka la dhaafana dhiigan ha iska socdo hadduu rabo waxay isu tixgelinaysaa inay tahay gabar istixaado ay haysato talabaad waxaa la yidhaahdaa almumayiza mumayizaa la yidhaahda iyadu waxay tii hore kaga duwan tahay caada ma taqaano iyadu caada ma taqaano laakiin waxay awoodi kartaa iyadu caadadeedii ma taqaano laakiin waxay awoodi kartaa dhiigga midabkiisay kala taqaanaayo waa kala sooci kartaa dhiiggii istixaadada ahaa iyo dhiiggii xaydka ahaa ayay kala sooci kartaa oo midabadiisay kala taqaanaa taasina waxay wax ku samaynaysaa mar haddaanay caadadii garanaynin muddadii caadadu ay lahayd haddaanay garanaynin caadadeedii ma bisha xaggeeda horaa ma bisha xaggeeda damba xaggaad maaragtay caadadu ay kaaga iman jirtay ma kala garanayso sidaa awgeed laase waxay kala taqaanaa muddo waxay kala taqaanaa midabadii dhiigaga hadday midabadii dhiigga kala taqaano way kala eegaysaa uun way kala eegaysaa haddii dhiig xaydkaa midabkiisii uu soo baxoy astaamihii lagu yiqiinay salaadii way ka tegaysaa salaada way ka tegaysaa wixii mamnuuc ahaa oo wixii sharciga ka mamnuucay tii xaa'idada ahayd ayaa mamnuuc ka noqonaya dabeeto markii maalmahaas midabkaasi ay kala eegayso uu ka go-ana cibaadadeedii caadiga ahaabay soo maraysaa salaad walba inay u qubaysataa sunnaa waajib maaha aynu u weysaysato salaad walba waayo nebigu sal alay wasalam gabadhii wuxuu ku yidhi la oran jiray faatimata binta abi xubayshin gabdho dhowra walaalooo xanuunkaasi ku dhacay bay ahaayeen idaa kaana damu lxaydi fa inahu aswadun yucraf fa amsikii can salaa fa ida kaana alaakharu fatawadaii wasalii inamaa huwa cirqun buu nabigu yiri salawaatu llahi wasalaamu calayh gabadha saddexaad ee istixaawadu ku dhacaysto waa almutaxayira waa mid wareersan iyadu waxay ku wareersantahay gabadha tani laba qodobba waa qodobka koowaade dhiigga midabkiisii ma kala sooci taqaano waa qodobka labaade haddii ala idmaayo caadadii adii aan idmaayo wax caada horay uguma dhicin iyadoo aan caadaba ku dhicinoo weligeedba caado arag ayaa ilaahay mar qura xanuunkan ka furay subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed baa dhiigga midabkiisina ma kala taqaano oo ma kala sooci karto caado horay ugu dhici jirtayna ma ay lahayn markii ilaahay uu in wax ka keena oo alle u qadarayna xanuunkan baa gabadhan laga furay gabadha iyadu saas ahayd haddii alidma ama waxaaba dhici karmadu laba qowl bay gabadha mutaxayirada ka leeyihiin qaar waxay leeyihiin culimmada ka mid ah bishii lix cisho ama toddoba cisho ayay gabadhaasi cibaadaadkii ka fadhiisanaysaa dabeeto way maydhanaysaa salaad wayna tukanaysaa inta kale bisha soo hadhay waayo nebigu sal alla alay wasalam gabadhii mutaxayirada ahayd wuxuu ku yidhi taxayadii sittata ayaamin aw sabcata ayaamin fii cilmi illaah toddoba cisho ah, lix cisho ama toddoba cisho isxaydi ilaahay baa garanaye uma iqtasilii maydho xataa idaa ra'at annaki qad tahurti wastanqa'ti faصlii arbaca وacishriina aw alaaثa وacishriina laylata ayaamiha wasuumii faina dalika yujzi'uki buu nebigu yiri salawatullahi wasalaamu calayh marka waa gabadhii mutaxayirada ahayd qowlkaasi saasuu leeyahay waana qowlka raajixa ah qowlka labaad isagu wuxuu leeyahay gabadhaasi waxaa loo celinayaa gabdhaha iyada ehelkeeda ah caadada say u helaan baa loo celinayaa haddii habaryaradeed iyo hooyooyinkeed iyo walaalaheed ay caadada inta badan bisha horaanteeda ku dhacdo bisha horaanteeda ha tirsato haddii bisha aakhirkeeda uu ku dhaca caadadu ku dhacdana bisha aakhirkeeda ha tirsato laakiin qowlka raajixa ahi waa qowlka aynu sheegnay ee hore ee xadiidkaas xasanka ah ee termadi iyo abu daawuud ibna maaja iyo daaram iyo axmed ay warinayaan sheikhulalbani irwa alkhaliilka ugu keenaya raqamkiisu waa laba boqol iyo shan waxaa jira marka gabadha gabadha mutaxayirada ah bay culimmadu qaybiyaan oo waxay yidhaahdaan waxaa arkaysaa mararka qaarkood almutaxayiratu naasiya waa gabarh mutaxayira ah oo wataynu soo sheegnay waati hadda aynu sheegaynay laakiin waxaa la yidhaahdaa mutaxayiratu naasiya waa mid wareerhsan oo dhiiggii ama caado hore ay u tiqiinay iyadoo aan arag oo ku dhicin baa dhiig ilaahay ka furay ama wayba lahaydoo weyba ilowdayba mutaxayiradii tii dhiiggii ku wareersanaydoo haddana naasiyadda ahayd culimmadu waxay u qaybiyeen saddex waxay yidhaahdeen naasiyatu lmawduuc naasiyatu almawdicu caalimatan alcadad midda kood waxaa la yidhaahdaa waa naasiyatu lmawdic mawdicii bay garanaysaa laakiin tiradii ayaanay garanaynin waxay garanaysaa gabadha tani waa dhiiggii iyo ayaamihii bay ku wareersan tahay waxay garanaysaa bisha horraanteeda in dhiigga xaydku ku dhici jiray laakiin maxay ilowsan tahay maalmihii u hayn jiray ma shan cishuu ahaa ma saddex buu ahaa ma toddobuu ahaa maalmihiibay ilowsantahay taas marka maxaa la yidhahdaa waa naasiyat lmawdic caalimat lcadad waa garata soo maa mawdicina way way hilmaansan tahay waxaan odhan lahaa naasiyatmawdici bay hilmaansan tahay laakiin maxay taqaanaa cadadii ayaana ku qaldin yani waxaa weeyaan waxay ilowsan tahay ma bisha horaanteedaa dhiiggu kugu dhici jiray mise bisha dhammaadkeedaa dhiiggu kugu dhici jiray ayay ilowsan tahay maxayse garanaysaa tiradii uu dhiigu hayn jiray bay taqaanaa marka waa naasiyatu lmawdic caalimat lcadad cadadkii bay taqaanaa laakiin mawdicii bay ilowsantahay taasi iyaduna maxay noqonaysaa gabadhaasi gabadhaasi waxa weeyaan caadadeeda waxaa loo celinayaa maxay marday mawdicii ilowday ehelkeedaa loo celinayaayo walaaladeedii habaryaraheed xilligay ku dhacdo baa loo eegayaa bay leeyihin gabadhaas labaad waxaa la yidhaahdaa tii mutaxayiradii baa hadda la qaybiyey ogow naasiyat lcadadi caalimatu lmawdic waa tii hore cagsigeed waa naasiyatu lcadad waxay ilowsan tahay maalmihii iyo tiradii dhiiggan uu ka socon jiray caadada ah waxayse garanaysaa markuu ku dhici jiray bisha horaanteedii inuu ku dhici jiray bay og tahay laakiin maxay ilowsan tahay intii maalmoodee xaydkani hayn jiray bay gabadha ilowsan tahay iyada maxaa la odhanayaa xadiidkii xamna ayaa xamnat binti xubeyshi marka dhaweed aan ahrinayay baa lagu xambaarayaayo waxaa la odhanayaa bil walba toddobo ama lix cisho ka fadhiiso cibaadaadkii baa la odhanayaa gabadha saddexaadna waxaa la yidhaahdaa tii horay bay cagsi u tahay labada horay cagsi u tahay waxaa la yidhahdaa naasiyatu alcadadi waalmawdic iyadu waxay ilowsan tahay tiradiina ma xusuusna xaydku hayn jiray goortuu ku dhici jirayna ma xusuusna ma bisha bilowgeediiba ma bisha aakhirkeediiba ma xusuusna iyaduna iyaduna hadday saasoo kale ay tahay oo cadadkii iyo mawdicii aanay garanaynin caadadeeda waxay u ceshanaysaa ehelkeeday u ceshanaysaa ee dadka aqaaribteeda haddii aanay qaraabo iyo ehel markaa la jooga aanay jirin oo ay ka saxatana maxay samaynaysaa xadiidkii xamna binta abi xubaysh baa lagu xambaarayaaye bil walba lix ama toddoba cisho ha tirsato iyaduna taha samayso gabadhii mutaxeed waa kaas haddaba masalada udambeeya masaaisha u dambeeya waxay noqonaysaa maa xukmu salaatu lmustaxaada gabadhii istixaadada ahayd salaaday tukataa xukunkeedu muxuu noqonayaa gabadha istixaadada ah ee dhigshubanku ku dhacay ama dhabarfuranku ku dhacay inay xaaraam kama aha waxyaalihii tii xaa'idada ahayd ka xaaraamta aha iyada xaaraam kama aha waxaaba iyada loo sunneeyey inay salaad walba u maarato maydhato baa sunno u ah waayo nabigu wuxuu yidhi iqtasilii likulli salaatin salaad walba u maydho xadiidka bukhaari iyo muslim iyo tirmidi nas abu daawuud iyo maaja iyo axmed iyo maalik iyo daarami ay soo saareen saxiixa ah riwaayad xadiidka faatima bintu abi xubaysh muxuu nabigu ku yidhi uma tawada'ii likulli salaatin marka gabadhii mustaxaadada ahayd iyada waxaa muxuu ahaa u bannaan inay salaadihii jamciso salawaadka inay jamciso jamac suuri ah ila jamcu salaadaha marka la jamcinayo midna xagga kitaab salaad baynu ugu tegi doonaay waxaa la yidhaahdaa jamac suuri ah baa jira jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir iyo jamcu suuri baa jira salaad jamac ah laakiin jamac ahaanteedu xaqiiqo maahay suuro ahaan bay jamac u tahay oo waxaa looga jeedaa gabadhii xaa'idada mustaxaadada ahayd salaadii duhur bay maalan dib u dhigaysaa salaaddii casar markay soo geli rabto intay meeshii maydho oo ay haddii alidmay istinjooto oo ay meeshii awdo ma maxay samaynaysaa ma waxay samaynaysaa haddii alla idmaayo ayay maaragtay markaa ka bacdi gabadhii ay salaadii intay tukato duhur markay ka baxdo bay aqimaysaa tii maxay ku xijinaysaa casar bay ku xijinaysaa marka xagga muuqaalka bay jamac ka tahay laakiin xaqiiq ahaan umaha sooma hade taasaa marka waa jamac suuri kaasaa la yidhahdaa jamcu taqdiimi jamcu taakhiir iyo jamac suuri baa kala jira jamaca suuriga ahi isaguna kaasa marka gabadhi taasaa u banaan iyaduna axaadiis badan baana kusoo aroortay nebigu sal allahu alay waali wasalam uu gabadhaha xanuunkaasi ku dhacay uu kala hadlay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo xasan ah oo termedi iyo abu daawuud iyo axmed iyo daarami rag badan oo culimada eh, eh, maarata ahlu sunanka ka mida ay warinayaan oo nebigu sal alla alay slm waxaa ka mid ahaa hadalladuu gabdhaha kula hadlayey ee wuxuu ku yidhi wain qawiiti calaa an tu'ahiri aduhra wa tucajili alcasra fataqtasiliina watajmaciina bayna asalaatayni alduhri waalcasri wa tu'ahiriina almaqriba wa tucajiliina alcishaaa uma tqtasiliina wtajmaciina bayna asalatayni fafcali buu nebigu yidhi salawatu llahi wasalaamu alayh waa jamc suuri ah wtqtasiliina maca alfajri fafcali wasuumii in qadarti cala dalik wahada acjabu lmrayni ilaya baa nebigu yidhi alayhi salaatu kaga baxno labada masale u dambeeya aynu ku gebagabaynayno baabkan xayadka runtii in sidaa aynu uga hadalno waxaynu ugu talagalnay baahidiisa ballaaran aqoonta iyo warka laga haystana waa yarya marka waxaynu ku talagalnay jawaanibtiisa inay wada taabanno se u noqoto bal maaragtay ogaal fiican looga qaato oon lagu warseeginba labada masale u dambeeya waxa weeye midda koowaad maa xukmu jimaacu almustaxaada gabadhii istixaadada ahayd dhabar furanka qabtay jimaaceeda uu zawjkeedii jimaaco xukunkeedu maxay noqonaysaa waxaa weeye ninkii waa u bannaan tahay xaaskiisii istixaada haddii ilaahay uu kaga riday xanuunka inuu jimaaco waa u bannaan tahay la aan iyo taxriim la-aanba waayo wax ka mancinaya oo daliil oo sharci ah ayaan jirinba inuu isagu dee ama caafimaad ahaan ama uu si kale isagu isaga naca mooyaane waa u banaantay qowlkaas waxaa qaba rag badan baa qaba oo aimadu ay ka mid yihiin qaarkood maalan waxaa raggii saxaabada ahaa cabdullahi bni cabaas saciid ibnu lmusayib baa ka mid ahaa alxasan albasri saciid ibnu jubayr cataa ibni abi rabaax qataada ibnu dicaama xamaad ibni abi sulaymaan bakr ibni cabdilaahi almuzani imaamu lwsaaci imaamu malik sufyaan athawri imaamu shaafici isxaaq ibnu rahawaya abu thawrin axmed oo riwaayadkiisa qaarkood ibnu cuthaymiin calayhi raxmat ullah sharxulmumtaca caynkaas marka waxaa weeyaan ilaa labayo tobankanna culimada ah oo saxaabo iyo hayrkood taabiciin iyo atbaacu taabiciin a'imat lhuda wa diin isugu jira ayaa qaba daliilku waa maxay haddaba daliilku waxaa u albaraa'atu lasliya asal waxaa ah in arrintu baraa'a jirto waayo asal waxaa ah qofka dumara zawjkeeda inay xalaal u tahay wad intiisa ayaa asal ah haddii daliil sari saxiix ah oo sariix ah oo diidaya uu yimaado mooyaane sidaa awgeed baa daliil saxiixa ah oo sariix ah oo diidaya ayaan ku soo aroorin bal ibnu cabbaas waxaa ka sugnaatay inuu yidhi laa ba'sa an yujaamicuhaa an yujaamicahaa zawjuha ba'si ma leh inuu haddii ala idmaayo jimaaco ninkuu islaantiisii dhabar furanku uu ku dhacay bukhaari baa isagoo mucallaqa xadiidkaa weriy asartaas imaam baa kitaabkiisa ku wariyey baabu idaa ra'at ilmustaxaadatu uhra baabkaasuu ku warinayaa haddii alimaam albukhaari kitaabulxayd buuna ku jiraa isagoo mucallaqa ayuuna warinaya weli ibn cabaas musanafka imaam xagga fatxulbaariga qudhiisu ibnu xajar casqalaani sharaxa xadiidka markuu ahartaa sharxinayo ayuu wuxuu ku keenayaa isagoo mawsuul ka dhigay oo xidhiidhiyey mujaladka koowaa safxada afar boqol labaatan iyo sagaal oo wuxuu leeyahay taqhtasilu wa tusallii walow saacatan wayaatiiha zawjuha idaa sallat asalaatu acdam waxaa weye qofkii dumar ahayd ee xaaidooda istaxaabada ahayd way maydhanaysaa way iska tukanaysaa haddii aan la idmaayo zawjkeedina waa u imanayaa salaadaa utegidda zawjka salaadaa ka weyn buu leeyahy ibnu cabaas radi allahu tacala canhu salaadaa kasii weyn marka masalada iyaduna saas weeye masalada u dambaysa gabagabada ah xukmu salaati daa'im alxadat muxuu yahay xukunka salaada uu tukado qofka xadadkiisu joogta uu yahay kaadidii baa ka socota oo ka dhibicdhibic leh ama haddii aa la idmaayo xagga dambaa neefti ka socotaa oo neeftii baan joogsanaynin qofkaasi muxuu noqonayaa xaggaa damba neeftu ka socotaan joogsanaynin sida ti sidai gabadhii istixaadada ahaydee dhiigu ka socdaye aan maaragtay iyadoo aan dhiigu ka joogsanaynin kaa xukunkiisu wuxuu noqonayaa salaada waktigeedu marka uu galo ayuu weyse qaadanayaa salaad walbana wuu weysaysanayaa salaadiina ka bixi maayo xitaa haddii waxaasi iska socdaan wuu istinjoonayaa meeshiiba wax ku xidhayaa wax ka soconayeen haddii ay maaratay waxaan dee sida kaadida iyo istaxaabada oo kale ay tahay hadday neefta xagga dambe ka soconaysta iyadu meel la xidhaya maahe dabeeto hadday waxaasi ka dhibdhibcaan waxa weeye salaadiisii macduur buu noqonayaa wax dhibaata ah ma laha waayo nebigu sal allahu aleyh waali wasalam gabadhii istixaabada ahayd baa looga qiyaas qaadanaya masaladaasoo nebigu sal allahu aley wasalam tuu ku lahaa markay waxay tihi rasuulka ilaahayow ini imra'atun ustuxaadu falaa adhuru afa adacu salaa qof dumaro waxaan ahay dhigshuban ku dhacay ama furan ku dhacay mama dahaara ma daahirsado intaa waxba iga soconayee salaada ma isaga tagaa rasuulka ilaahay qaala laa inamaa dalika cirqun xidid weeye kaabuu nebigu kuri sal l walaysa bilxayda xayd ma aha faidaa aqbalat alxaydatu fadaci salaata waidaa adbarat faqsilii canka dama wasalli buu nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo nasai abu daawuud iyo axmed ibni malik iyo daarim ibni maaja inta way warinayaan mualifu raximah llahu tacaala kitaabu salaa ay haadaa kani kitaabu salaati salaada kitaabkeedii baa halkan maxalkiisa iyo mabxadkiisa uu noqonaya salaadu luqada carabiga waxaa la yidhahdaa asalaatu luqatan adducaa sida ilaahayba u yidhi wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum uducee bimacnaa udcu lahum u ducee way micnaheedu saasuu ku fasiray naasir asacdi wa sharcanna waxa weeye alcibaada almacruufa alatii tatadamanu aqwaala waafcaala makhsuusatan muftataxatan bitakbiiri mukhtatamatan bitasliim oo tacriifka salaaddu wuxuu noqonayaa hiya alcibaada almacruufa waa cibaado macruufoo la garanayo allatii cibaadadaasoo tatadamanu wadata aqwaalan wa afcaalan aqwaal iyo afcaal bay wadataa aqwaasha iyo afcaashaasoo maqsuusatan mid gaara ah cibaado waa aqwaal iyo afcaal gaara wadata muftataxatan waa mid lagu furfuranayo bitakbiiri allaahu akbar baa lagu furtoo lagu xidhi salaatii wa mukhtatimatan waa mid lagu dhammaystirayo bitasliim marka kitaabkani wuxuu sheekhu ka hadli doonaa kitaabu salaad ah ilaa lix fasal fasalka u horeeya aladaanu waliqaama fasalka labaad baabu shuruudi sixati asalaa fasalka saddexaad axkaamu salaa fasalka afraad sujuudu sahwi fasalka shanaad salaatu ljamaaca fasalka lixaad salaatu ljumuca shantaasuu kaga hadli doonaa sheekhu calayhi ullah marka salaadu kitaabu salaad sheekhu wuxuu halkan u keenay waa kitaab waa kitaabkii ku tacalluqayay ee gaarka ku ahaa axkaamtii ku xidhnayd salaada salaaddii waxaa ku xidhan adinkii salaaddii waxaa ku xidhan aqimkii salaaddii waxaa ku xidhan shuruudihay ku ansixi lahayd iyo axkaamteedii salaadii waxaa ku xidhan sujuudu sahwigii salaatu ljamaacihii salaatu ljumcihii waxaasoo dhan baa ku xidhan salaadii oo qofkii inuu la yimaado ay laga maarmaantay awalanka u horeeya waa baabu aladaani waaliqaama oo baabka adinka iyo iqaamada ka hadlaya aladaan luqadda carabiga waxaa la yidhaahdaa aliclaam aliclaam baa ogeysiin weeye sida qur-aankaba alle ugu tilmaamay fi suurati tawba wa waadaanu min allahi wa rasuulihi ila annaasi ywma alxaji alakbar adaanu min allahi marka waa maxay waa iclaamun min allah ogeysiin ilaahay xaggii ka timi wey subxaana wa tacaala xagga sharciga waxaa la yidhahdaa adinka huwa atacabudu lilaah huwa atacabud lilaahi waa in ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo biliclaami bishuruuci fi salaati biliclaami in lays bishuruuci in la gudagalay haddii alidmay fi salaati salaadii halkaa tacriifka khaldi waxa weeyaan tacriifka adinku atacabudu lilahi caza wajala biliclaam in ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo ogeysiin bidukuuli waqti salaa tastaasa sax ah wa atacabudu lilahi caza wajala biliclaami bidukuuli waqti salaa ilahay maxaa lagu cibaadaysanayaa ogeysiin dadka la ogeysiinaya in maxay u galay waqtigii salaada inuu galay waa tacriifka adinku uu leeyahay atacabudu lilahi caza wajalla biliclaami bidukuuli waqti salaa iqaamada luqada carabiga waa masdar waa masdaru aqaama shaya aliqaamatu luqatan waa masdar aqaama shaya shaygiibuu qotomiyey ama shaygiibuu taagay waa bimacnaa jacalahu mustaqiiman aqaama shaya ay jacalahu mustaqiiman wax toosan buu ka dhigay shaygii waa luqadda carabiga sharciga waxaa la yidhahdaa iqaamada atacabudu lilaahi caza wajalla biliclaam ilaahay in lagu caabudo biliclaami ogeysiin dadka la ogeysiinayo bishuruuci fi salaa salaaddii in la gudagalay marka labada tacriif maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin ta hore waa bidukhuuli waqti salaa ta labaadna waa maxay bishuruuci fi salaa salaada gelideedii baa laisogeysiiyey marka adinku aad fadli aad u badan buu leeyahy waxaa kaaga filan xadiidka mucaawiya bn abi sufyaan uu warinayo ee muslim iyo axmed ibna maaja ay soo saareen ee rasuulku leeyahy alayh salaatu wasalaam almuadinuuna awalu nnaasi acnaaqan ywma alqiyaama xadiiska balfiir almuadinuuna awalu nnaasi acnaaqan muadiniintu dadka iyagaa ugu surdheer maalinta ywma alqiyaame atwalu naasi acnaaqan yowma alqiyaama qiyaamaha dadka iyagaa ugu surdheer surdheer bay aakhira la imanayaanoo surarkoodaasi waa dheerya adinku xukunkiisu ma waajib baa ma sunnaa xukunkiisu adinku sidiisuba waa fardu kifaaya qowlka saxiixa haddaynu qabanno oo min kalaam ahlicilmi ka mid ah waa fardu kifaaya waa qowlka imaamu maalik iyo imaamu axmed markaynu qabanno saas weeye raximahum allahu tacaala haddii dadka qayb ka mida ah adinkii ay la yimaadaan fardu kifaayaha waxaa lagu yaqaanaa qaybta kalena wuu ka dhacayaa xadiidkii waxaa u daliila malik ibnu lxuwayrith ida xadarat isalaatu falyu'adin lakum axadukum idaa xadarat isalaatu salaaddu markay timaaddo wakhtigeedii falyu'adin lakum ha idiin aadimo axadukum qof idinka mid ah walya'ummakum akbarukum imaamnaha idiin noqdo qofka idinku weyn baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa fiihi baabkan gudihiisa waxaa ku sugan daabidaani laba daabid baa ku sugan adaabidu lwalu daabidka hore shuruudu sixati aladaani shuruudaha adinku ku ansaxayo tiscatun sagaal weeye sagaal shardi baa adinku ku ansaxaa kow an yakuuna waa inuu yahay ama uu ahaado almu'adinu ka adimayaa musliman qof muslima waa inuu yahay haddii gaal halkaa istaago isxabeebiyo oo u qayliyo ma adinkiisa wax kugu fadhiya adiga jawaabtu waa maya gaal isxabeebiye ka soo qaad sidaa awgeed baa gaalku salaad adinku aadee ma ansaxayo adinna lagu tari tirin maayo sababtu waa maxay liannahu min hayri ahli lcibaadaat ahlucibaadaadku miyuu ka mid yahayd isagu ka mid maaha cibaado ehelkeed maaha gaalku adinkiisana gudi maayo maxaa u daliila lain ashrakta layaxbatanna camaluk haddaad shirki iyo gaalnimo samayso camalkaagi muxuu noqday mid buray buu noqonayaa gaalo warkaagi lama rabo marka wey an yakuuna waa inuu ahaado almu'adinu mu'adinku musliman muslim waa inuu yahay qodobka labaad an yakuuna waa inuu ahaado mu'adinku dakaran lab waa inuu yahay waa inuu nin yahay ad mu'adinka adimaya oo aanay gabadh ahayn oo adinka caamka ah ee ummadda salaadaha masaajidda la ogeysiinayo masaajidda raggu iyo dumarku ku isugu imanayaan raggu ku badan yahay ma ansaxayso ama adinba laguma tirin karo hadday qof dumara ka adinto waayo adinku waxa weeyaan waxaa loo sharciyeeyey in kor loo qayliyo oo codka sare loo qaado gabadhina inay intaasoo ragga ka dhex dhawaaqdo oo dhagaha intay faraha gashato af labadii yeedhoo adinto warkaasi war saxa ma aha oo warkaas shareecadu ma ogola sidaa awgeed waxa weeyaan waxaa ansaxa gabadhu hadday gabdha ku dhex tukanayso oo iyagoo gabdha isku gabdho ah ay adintaan oo midood ay adinto aqimto salaadii saa lagu tukado dhib ma laha iyadu aathaar baa sugan salafkii laga warinayo masalan waxaa ka mid a xadiidka xasan aharka xasanka ah ee ibnu abi shayba kitaabkiisa almusanaf uu ku warinayo min ahar cabdallaahi bni cumar wuxuu leeyahay annahu su'ila cabdullaahi bni cumar baa waxaa la weydiiyey haddii aan la idmaayo hal cala nisaai adaanun hal cala nisaai adaanun dumarkii inay adimaan salaadu ma ku waajibaa ana anhaa can dikri illaah markaasuu wuxuu ku jawaabay cabdullaahi bni cumar aniguma dikriga ilaahay baa nahiinaya adinku waa dikri ilaahay eh marka gabdha hadday tukanayaan oo isu adimaan anigu arrintaa ma diidani buu yidhi muctamir ibnu sulaymaan raximahullah isagoo aabihii sulaymaan ka warinaaya wuxuu leeyahay kunnaa nas'alu anasan anas baanu waxaanu su'aalnay hal cala annisaa'i aadaanun wa iqaama dumarkii adin iyo aqim ma laga doonayaa dushoodu ma ahaade qaala laa wain facalna fahuwa dikrun maya haddaysa sameeyaan waa xus iyo dikri ilaahay subxaana wa tacaala waa saxiix aharkaasi ibn abi shayba mujaladka koowaad kitaabka almusanaf buu ku warinaya saxada laba boqol iyo labo imaamu malik haddaynu soo qaadano raximah llah isagu wuxuu leeyahay laysa cala annisaai adaanu waiqaama dumarkii laguma laha adin iyo aqim wain aqaamat faxasanun hadday gabadhu si aqinto waa wanaagsantahy bu isagu imaamu malik leeyahy saasuu leeyahy mudawanadiisa ayuu warkaa ku sheegay imaamu shaafici calayhi raxmat ullah kitaabkiisa al-um la yidhaahdo mujalladda koowaad safxada lixdan iyo lix shaafici wuxuu leeyahay laysa cala annisaa'i adaanun dumarkii adin laguma laha haddii alla idmaayo wain adanna wa aqamna hadday adimaan ama ay aqimaanna dhibaato ma leh walaa tajhar ilmar'atu bisawtiha gabadhu codkeeda kor uma qaadi karto tu'adinu fii nafsiha wa tusmicu sawaaxibaatiha idaa adanti wa kadalika tuqiimu idaa aqaamat wuxuu leeyahay sheekhu walaa tajhar ilmar'atu bisawtiha gabadhii codkeedii haddii aan idmaayo la jahri mayso sida raggaa oo kale dee meelaha istaato ka qaylin mayso tuadinu fii nafsiha nafteeday u adimaysaa yani hoos bay u adimaysaa wa tusmicu sawaaxibaatiha gabdhaha saaxiibadeed ahna ee ay markaa wada tukanayaanna way maqashiinaysaa idaa adanti markay adimayso wa kadalika tuqiimu idaa aqaamat sidoo kalena markay aqimaysana saasay u aqimaysaa wain tarakat aliqaama hadday aqimkii iska dayso lam ukrah lahaa looma nicin gabadhii iqaamada inay iska dayso inay de maaratay aqimtana waa jeclaan lahaa anigu bule shaafici an yakuuna caaqilan an yakuuna waa inuu yahay mu'adinku ama ahaadaa caaqilan qof caqli leh waa inuu yahay meesha maxaa ku baxaya kii waallaa ee majnuunka ahaa nin waalan oo adimay warkii laguma jiro wey adimkiisna adin lagu tirin maayo liannahu laysa min ahli lcibaadaat waayo nebigu wuxuu yidhi wa cani xataa yufiiq kii waallaa waa marfuuca alqalam ilaa uu miyirkiisii soo noqdo oo soo miraabo xadiidka nasaa-i abi daawuud abu daawuud ibna maajah iyo axmed iyo termedi sheekhu lalbani saxiixa aljaamic asagiir buu ku keenayaa waana xadiid saxiixa saddex kun shan boqol labiyo toban buu raqamkiisu yahay qodobka afaraad an yakuuna mumayizan waa inuu yahay mu'adinku qof mumayis ah oo ilmihii yaraaba meesha ka baxaya hadduu ilmo yaroo sabiya adimo haddii alidmay oo adin uu meelaha ka bowsaday ku adimo adinkiisaasi inuu adin yahay loo ictibaarin maayo waayo waa adin niyad aan ku salaysnayn laysa min ahli cibaadaat haddana ahlu cibaadaadka ma aha laakiin hadduu mumayis oo ilmihii u adimo adinkiisaasi waa la qaadanayaa waana qowlu maalik washaafici wa axmed waana qowlka raajixa qowlka raajixa weeye hadduu adimo oo ilmihii isagoo mumayis ah ilaa toddoba jir wixii loo gaara hadduu ku adimo adinkiisu waa saxiix waa madhabu maalik shaafici iyo axmed waana qowlka raajixa waayo ilmihii yalaay sabigaay toddoba jirka ahaa imaamnimadiisii baaba sax ansaxaysa adinkiisu marka min baabi wlaa weeye adinkiisu min baabi awlaa an yakuuna wa inuu ahaado mu'adinku naatiqan mid hadlaya waa inuu ahaado bimacnaa aflaawe waa inaanu ahaynoo af guran oo aan hadli karin waa inaanu ahayn qof aflaawo af guran waa inaanu ahayn ee wuu inuu yahay qof hadli kara qofka mu'adinka ah oo hadalku u furan yahay ee qof aan hadli karaynba adin haddii la yidhaahdo waa lugooyo ee adin maaha taasi waayahay an yakuuna waa inuu ahaado al-adaanu adinku bacda dukhuuli lwaqti waqtiga salaadu markuu galo kadib waa in la adimo ila alfajra salaada fajarka ah subax mooyaane salaada fajarka ani wuxuu ujeedaa idaa qudheedu waqtiga ka hor lama adime ee adinkeeda hore ujeedaa ile laba adin bay leedahay sooma hade laba adin bay leedahay adin horena waa la adimaa iyadoo aan waktigeedii gelin hadda suuragal dee ma aha in salaadii duhur koob iyo tobanka loo adimo labiyo tobankan la adima ma laqiim saxba ma aha laakiin salaadii subax laba adin bay leedahayoo adin qabla alwaqti ah oo waktiga ka horeeya waa daakiraada midka la yidhaahdo haddii maalan afarta iyo barhkaba la adimo hadda iminka fajarku wuxuu dilaacaa afarta iyo shan iyo labaatan daqiiqadood fajarka bilowgiis markaasuu dilaacaa masaajiddu inkastoo ta'ahur ku jiro oo ilaa afarta iyo xawaalay ilaa afartan iyo konton ama afar iyo shan iyo afartan lagu tukado laakiin sidaa saxa ah waa inuu afarta iyo shan iyo labaatan buu fajarku dilaacaa marka waxa weeyaan in waktigu salaada subax salaada subax mooyaane inta kale waktiga ka hor lama adimi karo salaada subax waktiga ka hor waa la adimaya laguu sheegayo waadinka hore ee xitaa kii salaadu ay ku waajibaysay isagoon gelin baa la adimaya maaha micnuhu iyadaa laba adinle taas u jeeda an yakuuna aladaanu adinku waa inuu ahaado bacda dukhuuli lwaqti waqtigu markuu galo kadib ilaa fi lfajri salaadii subaxee fajarka ahayd mooyaane waayo iyadu laakiin dee wuxuu ujeedaa maxay adinka hore ayuu ujeedaa ibnu cuthaymiin kitaabkiisa sharxulmumtic wuxuu leeyahay ana aladaana laa yasixu walaa yujzi'u qabla alwaqti muطlaqan adinku ma ansaxayo mana kaa gudayo waqtiga ka hor hadduu qofku la yimaado laakinahu yasixu fi lfajri khaasa laakiin salaadii subax gaar ahaan isagu waa ansaxayaa haddii qofku uu adinka hore u adimo wain adana qabla alwaqti acaada hadduu xitaa adimo salaada haddii alla idmaayo mxuu aha ii sheeg waqtigeedii ka horna adinkaa waa ku soo celinaya wy an yakuuna waa inuu ahaado min waaxidin qof xag qof keliya waa inuu yahay oo inaanay dhicin waxaa la diidayaa laba qof inay wada addimaan waxaa loo jeedaa mid baa intuu addimay oo markuu marayay ashhadu anna muxamadan rasuulullah ayuu mid saaxiibkiisa u banay dhammaystir buu ku yidhi adinkii xaya calaa salaat buu kii kalena ka bilaabay marka adinkii laba qof baa ku shuraakooy soo maha taasaa marka la diidayaayo an yakuuna wa min waaxid waa inuu qof keliya mid ka soo fulay adimku waa inuu yahay laakiin waxaa taa ka duwan iyadu hadduu qof adimo in qof kale aqimo dhibaato ma laha waa garad sooma taas waa ka duwanta iyadu laakiin waxaa la diidayaa cibaadadan isku xidhan ee isku toosan baa la diidayaa in la kala saaro baa la diidaya ma ansaxaya marka adin iyo iqaamadii haddii aa la idmaayo adinkii baan odhan lahaa in laba loo qaybiyo la barbareeyo oo la haafaafeeyo lama ogola laakiin aqimkii qofna waa aqimi karaa qofna waa adimi karaa atartiibu tartiibin baa kamid a haddii alidmaayo waxyaalaha laga doonayo qofkii adimkiisu wuxuu ku ansaxaayo tartiibtii baa ka tartiibti wuxuu u jeedaa in sida adimka iyo aqimku isugu beegan yahay laysugu beego ayaa muhiim ah waa inuu ujeeda tartiibtii inaan la kala horraysiin oo maalan qofku aanu odhan allahu akbar allahu akbar xaya cala asalaat ashhadu an laa ilaha illa allah allahu akbar ashhadu anna maxamada rasuul wax isku yaacsan oo marba mid uu qofku u boodo waa inaanay sidaa dhicin ee adinku waa inuu tartiibsan yahay oo sida jumlooyinka adinku say isugu beegnaayeen waa in laysugu beego taasaa saxa waayo nebigu sal allau aley wasalam adinka muratabka ah ayaa uu abaa maxduura uu baray iyo raggii saxaabada ahaaba almuwaalaatu xidhiidhin baa ka mid a shuruudaha uu ku ansaxayo adinku in la xidhiidhiyo oo waxaa looga jeedaa xidhiidhintu waa inaanay dhicin qofku intuu adimo u yidhi allahu akbar allahu akbar uu haddana iska aamuso oo mar dambe oo uu kala go-ay hadalkiisii haddana uu kusoo noqdo oo ashhadu an laa ilaaha ila allah uu markaa bilaabo taasaa la diidayaa laakiin maxaa la rabaa waa inuu adinka xidhiidhaa iyadu waxaa dhibaato aan lahayn qofkii adimaya hadduu arko maalan qof indhala oo meel kasii dhacaya war ka joog inuu yidhaahdo hadalkii yaraa dhibaato ma leh wey hadalkii yaraa iyo aamuskii yaraa dhibaato ma laha laakiin hadalkii badnaa iyo aamuskii badnaa baa dhib keenay isagu maxaa kala go-aya maqsuudkii adinka kala go'ay de marka baa kala go-aya sidaa awgeed baa waxa weeyaan adinku khalad badan baana ku jira masaajidda runtii oo hadda allahu akbar allahu akbarta labadaa hamze ee midna allaahda u horayso midna allahda kale u horayso midna waa wasli midna waa qaci oo allahu akbar allahu akbar ina dhahal rabaa lakiin waxaa khaladka ah allahu akbar allahu akbar waa khalad ka midta waa inay midna noqotaa hamzat lwasli allahu akbar allahu akbar way noqotaa aqimaada xitaa xarakaadkeeda haladaad baa ku jira nasal llahi salaama marka waxa weeyaan in adinkii uu noqdo mid xidhiidhsan oo aan la kala goynoo hadal dheer iyo haddii ala idmaayo aamus dheer aan soo kala dhex gelin adaabitu thani